bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rab lcaalamiin wsal allah wslama cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu nawowiyu raximah llahu tacaala kitaabu lmanhuuraati wlmulax kitaabu lmanhuuraati kuwii axaadiistii la fifdhiyey oo yacni aan baab ku qeydnaynoo la idlaaqay buu ka wadaa la tuuray ma aha macnaha kitaabu aan baab gaar ah ama shay gaar ah aan ka hadlaynin oo waxyaaba kala duwan ka hadlayso oo layska sii daayo la idlaaqay oo aan baab ku khaas ahayn walmulaxi iyo wixii axaadiistii lagu macaansanayay oo qisaska iyo waxyaabaha aadka qofka u jeclaysto ay ku jireen ay u kitaab yahay marka kitaabkan musanif wax gaara ah oo uga hadlayo male waa qisas iyo axaadiis qisooyin leh iyo kuwo aakhire ka hadlaayo aakhiri zamaanka iyo axwaalaha dhacaaya iyo waxyaabahaas meeshaan marka waa walmulax weyaan maa yustamlaxu wayustacdabu min alaxaadiisi waayb can inawaas bni samcaan radia allahu canhu qaal dakara rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu sheegay buu yiri addajaala dajaal ayuu sheegay daata kadaatin subaxdoo ayb fakhafada waa hoos buu u dejiyey fiihi isaga shanigiisa hoos ayuu u dejiyey nabiga dajaal oo yacni waa liiday waa arrinka wax xaqiir oo liidan oo oo hal ila oo wuxuu ka dhigay marka yacni aada u xun aada u fool xun waana kor yeelay korna waa u qaaday oo yacni shanigiisa ayuu weyneeyey sida uu wax u baadiyeynayo iyo dhibaatada uu sameynayo ee fidnadiisa siday u weyn tahay iyana waa weyniyey dhinaca marka laga feeriyo xataa danannaahu ilaa aan u malaynay dajaal fii daa'ifati naqli geed timireedyada inuu ku dhex jiro dhexdooda uu yahay xataa danannaa intaan malaynay hu dajaal fii daa'ifati naqli anahu fii daa'ifati naqli geed timireedyadan dhexdooda inuu ku jiro falamaa ruknaa ilayhi markaan xaggiisa aadnay carafa dalika nebiga waa gartay fiina anaga iyuu naga gartay sidaan u aragnay yani dajaal inuu meeshan dhow joogaba taa ayuu naga gartay faqaala waxa uu yihi maa shanikum shanigiinu waa maxay qulnaa waxaanu niri yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo dakarta dajaala dajaal ayaad sheegtay alqadaata subaxdan fakhafadta waad hoos ayaad u dhigtay fiihi isaga shanigiisa warafacta waadna koryeelwaana koryeeshay xataa danannaahu ilaa aan kaga malaynay fii daa'ifati naqli geedtimireedyadan dhexdoodaba inuu yahay fa qaala waxa uu yihi hayru dajaali dajaal heyrkiis miyaa akhwafunii la iigu cabsi badan yahay calaykum idinka korkiina oo wax dajaal aan ahayn miyaa la iigu cabsi badan yahay oo aan idinkaga cabsadaa ayb in yakhruj haddii uu dajaal soo baxo wa ana aniga oo fiikum idinka idinku dhex jiro fa ana anigu xajiijuhu ayaan ahay midka la doodayo duunakum idinka la-aantiin haddii anoo nool ou soo baxo dajaal uu dhulka yimaado anaa la doodayo idinka xagga iska fariisanaysaa idinka sokadiin la-aantiin anaaba la doodayo oo anaa idinka idinkala doodayo wa in yakhruj haddii uu baxo dajaal walastu fiikum walxaal lastu fiikum aanan ahayn aniga mid idinku dhex jiro famru-un xajiiju nafsihi famruun qof ay fa kullu mriin in qof kastaahi xajiiju nafsihi nafsadiisa midka u doodayo qof walbaa naftiisa isagaa u doodayo ayb oo ninbow naftaabay noqonaysaa markaa wallaahu allana khaliifatii weyaan midka khaliifka igaga ah oon uga tegayo calaa kulli muslimin muslim kastaa korkiisa khaliif igaga ah ayb allaana idinku dhaafay waa anoo maqan oo dhintay hadduu dajaal yimaadaan nin walba asaa isu dooday oo aniga ma joogi markaas ayb wallaahu khaliifatii calaa kulli muslim ilaahay baanan u wakiishay oo khaliif igaga ah adoomada muslim kasta marka meesha waxaa kaaga cad nabigu sala allahu calayh ali wasalam dajaal waqtiga uu imaanayo lama ogeysiinin sidaasuu marka wuxuu leeyahay anuu joogo hadduu yimaadana anaa idiin hadlaayo oo idiin doodayo anoo maqan oo dhintay hadduu yimaadana nin walba asaa isu doodayo marka ma uunan ogeyn waqtiga uu imaanayo lama sheegin inahu dajaal shaabun weeyaan mid dhallinyaro ah qaataatuun oo timo adag oo tintiisu ay kuuskuusan tahay caynuhu ishiisa daafiyatun mid soo baxsan weeyaan oo inay sabaynaysa aada moodeysa kaanii waaba aniga oo ushabihuhu ku shabahayo bicabdilcuza bni qatan nin jaahiliyadii halaagsamay waa dhintay ninkaas baanba ku shabahayaa in u ekaysiinaya uu eegyahay faman adrakahu qofkii soo gaaro minkum xaal uu idinka idinka mid yahay falyaqra' ha akhriya caleyhi isaga korkiisa fawaatixa suurati lkahfi suuratulkahfi aayadaha ugu horeeya ha akhristo ayb oo dajaal shartiisii ka badbaadinay riwaayo kale waxay leedahay aayadaha ugu dambeeya ha akhristo suuratulkaafi macnuhuna waxaa weeyaan qofkii akhristo isagoo rumaysan akhriista dajaal waa ka badbaadaa fidnadiisa suuradda haddaa u fiirsatana macaanida ku jirto waxaa weeyaan adduunyada dadka sida loogu fidneeyo iyo sida ay wax yar u tahay iyo dadkii adduunye fiican ayagoo haysta ilaahay dartiis uga tegay yacni qiimaha ay leeyihiin iyo dadkii ilaahay oo adduunyada ugu nicmeeyey oo bari iyo galbeedba qorax dhac qorax soobaxba aaday oo awood iyo oo awood ku yeeshayna iyaga laftirkooda marka wax ay eewan wanaagsanaa adduunyada waxay kasoo qaadeen wax yar inay ahayd macaanidaas baa ku jirta marka qofkii soo gaara oo idinka idinka mida rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu alayh waali wasalama suuratu lkahfi bilowgeeda ha akhristo inahu khaarijun inahu dajaal khaarijun weeyaan mid soo baxaayo khallatan ayuu kasoo baxayaa luuq beyna ashaami waalciraaq shaam iyo ciraaq u dhexeeya wadayar oo ciraaq iyo shaam dhexdooda ayuu kasoo baxayaa facaafa yamiinan facaafa wuu fasaadiyey markaa yamiinan ayuu fasaadinayaa midig wacaafa wuxuu fasaadiyey shimaalan bidix yaa cibaadallah ilaahay addoomihiisow fahbutu sugnaada midigna waa fasaadinayaa bidixna waa fasaadinayaa xagga iyo xaggaba waa u baxayaa fasaadkiisa waa gaarayaa eeyaa cibaadallahi ilaahay addoomihiisa fahbutuu sugnaada qulnaa waxaanu niri yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow wamaa lugtuhu nagaadistiisu waa maxay fil ardi dhulka uu ku nagaanaya dhexdiisa intee ayuu dhulka joogayaa dajaal qaala waxa uu yidhi arbacuuna yowman afartan maalmood yowman maalin ka sanatin sanad oo kaleba wayowmun maalinna ka shahrin bil oo kale wayowmun maalinna ka jumcatin jumco oo kale wasaa'iru ayaamihi maalmihiisa inta soo hartayna ka ayaamikum idinka maalmihiina oo kale afartan maalmood ayuu joogayaa hal maalin oo isaga maalmihiisaas ka mida waa hal sano idinka aada tirsataan oo kale wa yowmun ka shahrin maalin maalmihiisa ka midana waa bil wa yowmun maalinna ka jumcatin usbuuc oo kale inta kalena waa maalmihiin ayuu la mid yahay qulnaa waxaanu niri yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow fadaalika kaagaas alyowmu maalinka ah alladii ka sanatin sanad oo kale ah atakfiina ma nagu filnaanaysa fiihi maalinkaa dhexdiisa salaatu yowmin hal maalin salaadeed asxaabta marka salaaday u dadaalayeen marka waxay leeyihin halka maalin oo dajaal oo inagana sanad noo ah mana oo maalintaa sidaa u dheer ma nagu filan tahay hal maalin salaadeed shan salaadood yani mase sanad salaadiisaa nalaga rabaa iyaga marka salaada aada ula weyn asxaabta oo ay aada uga fakarayaan qofka muslimkaa ah marka salaada inay qalbigiis ku taagantahaaqaala waxa uu yiri laa maya idinkuma filna ayuu yiri uqduruu uqadara lahu uqadara isaga qadarahu qadarkiisii oo kale uqadara yacni maalinta sidaa u dheer xisaabtama oo maalan afar iyo labaatankii saac shan salaadan tukanaa afar iyo labaatankii saac shan salaadood la imaada intii salaada ay idinka maqlaan jirtay oo kale u qiyaasa oo waxaa weyaan qiyaasu markaad duhur tukataan meeqa saac oo kale haddaad joogtaan ayaa casir tukan jirteen la imaada haddii la gaaro waqtigaas meeqa saac kadib ayaa maqrib tukan jirteen la imaada saas ku wada marka xadiidkan marka culimmadu waxay u adeegsadeen macno kale oo ah qofku haddii uu joogo meelo qoraxdiina aynan ka dhacaynin waa jirtaa marka meelo aysan qoraxda ka dhicin maalmo isku xigto ama habeenkeedu aada u bato ama la arki waayo calaamadihii calaamadihii waqtiga lagu xiray marka la arki waayey in saacada lagu xisaabtamo oo waqtigii la arki jiray sida loo tuka jiray markaas la yeelo qulnaa waxaanu inidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay wamaa israacuhu degdegiisu muxuu yahay fil ardi dhulka korkiisa uu ku degdegayo qaala waxa uu yidhi kalkayfi roob oo kale weeyaan istadbarathu riixu dabayshu ay gadaal kasoo riixday kalkayfi roob oo kale weeyaan istadbarathu xagga dambe ay kasoo riixayso ariixu dabayshi ayb roob marka dabayl ay wado sida oo u ordayo kale ayaa degdegiisu leeyahay fayatii cala alqowmi qowmkii ayuu u imaanayaa fayadcuuhum waa ugu yeerayaa ilaa cibaadatihi ugu yeeraya fayuminuuna bihi way rumaynayaan wayastajiibuuna lahu waa ajiibayaan marka fayamuru samaaa samada ayuu amar siinayaa uu amrayaa fatumdiru way roobeynaysaa samada waalarda dhulkii ayuu amrayaa fatumbitu way soo dhalinaysaa fataruuxu calayhim waxaa kusoo caraabayso korkooda saarixatuhum xoolahoodii foofay adwala maa waqti tay ugu dherer badnayd adwala maa intii tii ugu dheerayd kaanad ay ahayd duran xagga kuruska xoolihii saaka ka foofa yaa kusoo caraabayo iyadoo marka inta ay kuruskoodu ou dheeraan badnaa oo weynin badnaa markii ugu dheereyd ay tahay wa ashbacahu ugu dheragsanaan badan oo ugu weynaan badan ugu fidsanaan badan duruucan xagga candhada wa amadahu ugu fidsanaan badan khawaasira xagga keliyaha markay ugu keliya buurnayd oo ay ugu candho weynayd oo ay ugu kurs weynayd ayay ugu imaanaysaa marka uma yatii dajaal wuxuu u imaanayaa alqowma qolo fayadcuuhum wuxuu ugu yeerayaa inay isaga caabudaan fayaruduuna calayhi way celinayaan oo warkiibay korkiisa ku celinayaan qowlahu fayaruduuna qowlahu qowlkiisiibay celinayaan caleyhi isaga korkiisay ku celinayaan fayansarifu canhum waa ka gadoomaya waa ka tegayaa marka fayusbixuuna waxay noqonayaan mumxiliina kuwa eber ah dadkii waxay kusoo baxayaan dajaal ku caabudi mayne naga tagyeeri dad eber a ah bay kusoo baxayaan gacmahooda aan waxba ku jirin marka qofku waa inuu ku sabraa dhibaatada barwaaqo shar iyo naar laga dhaxlaa faa-iido ma laha waxaa ka khayr badan dhibaato lagu sabro oo khayr iyo janno loo baxo dadkaasi marka dajaalna imtixaan waay waa ujeedaa kuwii raacay barwaaqo kuwii kalena waxay ku jiraan abaara wixii ay haysteen baaba ka baaba dadka maanta joogana hadday adduunyo badan helaanna waa kaasa hadday waayaanna waxa weeyaan si allaale say ku heli lahayn bay ku dadaalayan waxay rabtaa noqoto ilahan ka magangalna marka dajaal shartiisa laysa biyeydiihim gacmahooda shay-un waxba ma ahaanin oo min amwaalihim maalyaalkoodii ah wayamuru dajaal wuxuu soo marayaa bilkharibati dhulkii abaarta ahae baaba-a ahaan lama degaanka iska ahaa fayaquulu lahaa wuxuu ku dhahayaa akhrijii bixi kunuusaki kaydkaagii soo bixi waxa kugu jira keen ayuu dhahayaa fatatbacuhu way raacaysaa dhulkii kaydadkii fatatbacuhu waxaa soo raacaya dajaal kunuusuhaa dhulkaa wixii ku kaydsanaa ee ku jiray ee dahab iyo fida iyo wax walba ahaa kayacaasiibinaxli shinida labkeeda xaal ay la too tahay ay la mid tahay shinida yacni labkeeda yani sida iyadoo sida ay isu raacaan oo ay isu daba socdaan sidaasoo kale kaydkii dhulka ku jirin oo isu soo dabayaacaya oo dajaal oo uga daba soconaya uma yadcuu rajulan nin ayuu u yeerayaa markaa mumtali-an buuxsamay shabaaban dhallinyaranimo ku buuxsamay fayadribuhu bisayfi seef ayuu ku garaacayaa seef ayuu ku dhufanayaa ninkii fayaqdacuhu wuu wou gooynayaa jizlatayni laba qaybood buu u kala jarayaa ayb ramyat algaradi naam ayb ramyat algaradi hadafka ama ugaarta tuuristeeda ama ganisteeda oo kale marka wuxuu ka wadaa yacni laba marka u kala gooyo masaafada uu ku kala dhacayo labadiisa gobol meesha ay ku kala dhacayaan waxay la mid tahay ugaarta iyo waxa leebka lagu tuuray inta u dhexayso ninka ugaarta ugaarsanayo wax tuurayo iyo meesha ugaarta wax ku tuuray intay isu jiraan ayuu ninkaas kala tegaya labadiisi gobol ay kala tegaya aada u fog uma yadcuuhu waa u yeerayaa marka qum ayuu dhahaya soo istaag kaale fayuqbilu yuqbilu ninkii waa soo soconaya soo qaabilayaa wayatahallalu wajhuhu wejigiisii waa ifayaa yadxaku isagoo qoslaya ninkii dadka hadda jooga marka waxaan hadii la tusa ka waran waxay dhahayaan waaba awliye laakiin dajaal shartiisa yani wax welinimada iyo awliyanimada calaamadeedu waxaa wey qof inuu qof suuban yahay nin suubanoo ilaahay ka cabsado haddii waxyaabo caadada ka baxsan lagu arko waxaa laleeyahay ninkaan waa karaamo ilaahay siiyey laakiin dajaal oo shar badan oo aniga haley caabudo dhahayo waxaan marka lagu arko istidraaj ayaa la dhahaa marka qofka muslimka inuu ku kadsoobo marka maaha nin aan diintii ku fiicnayn haddii lagu arko wax sidaan oo kale ah waa iska shar ayb qofka inuu ku kadsoobo ma aha fabaynamaa huwa kadalika waqti uu sidaa yahay dajaal id bacaa allaahu tacaala ilaahay wuxuu usoo bixiyey almasiixa bna maryam nabi ciise ayuu soo bixiyeyba ilaahay sal allahu calayhi wasalam ayb nabi ciise fayanzilu waa soo degayaa nabi ciise cinda almanaarati albaydaa manaarada cad agteeda ayuu kusoo degayaa sharqiya dimashqa magaalada la layidhaha barigeeda beyna mahruudateyni laba go-ood laba go isagoo ku dhex jiro waadican isagoo dejiyey kafayhi labadiisa calaa calood calaa ajnixati malakayni laba malag garabkooda isagoo labadiisii calaacalood ay kor saaran tahay idaa qadaa haddii uu hoos uu foorariyo ra-sahu madaxiisa qadara waa dhibcayaan wa idaa rafacahu haddii uu kor yeelana kor u qaadana taxadara minhu waxaa ka daadanayo jummaanun gaballo oo cadcad ifaayo ka lu-lu-i jowharad oo kale ah falaa yaxilu likaafirin gaal markaa uma xalaal aha yajidu riixa nafsihi yajidu riixa nafasihi nabiyullaahi ciisa yani caraftiisa helaa uma xalaal aha ilaa maata ilaa haddii uu jiraba waa ilaa maata waa dhimanaya oo ma jiraayo yacni gaal caraftiisa nabi ciise dareemayo ilaa wuu dhimanaya wa nafasuhu caraftiisuna yantahi wuxuu ku dhammaanayaa ilaa xaysu meel yantahi darafuhu araggiisu uu ku dhammaanaya caraftiisana ilaa ilku wareerta ayay gaaraysaa fayatlubuhu wou raadinayaa markaas nabiyullaahi ciisa wuxuu raadinayaa dajaal xataa yudrikahu intuu ka haleelo bibaabiluddin baabulud meesha leeyahay ayuu ku qabanayaa uu ku gaaraya fayaqtulahu waa dilayaa markaas si uu dilo <coughs> fayadlubuhu waa raadinayaa xataa yudrikahu intuu kaga haleelo bibaabi luddin baabu ludd meesha layraa fayaqtulahu ou dila baabu lud marka waxaa weeyaan waa beled baytalmaqdis u dhow waay yuhuudda hadda haysato garoon milatari ayaana ugu yaallo lod ayay dhahaan lod ayaa leedaha waa baabu ludkan xadiidka uu sheegay waa meesha nabiyullaahi ciisa uu dajaal ku dilaayo yahuuduna daa'iman dajaal ayay garab u tahay eeg dadka garab siinayo ciidanka oo daba socdo daba ordaayo yahuuda u badan sida xadiidka uu sheegi doono nabiyullaahi ciisa markuu soo dega marka dajaal ayuu raadinaya waa goobaya waa goobaa markaas kabacdina waa meesha ayuu ku dilayaa uma yaatii ciisa bna maryam sala allahu calayhi waalihi wasalama qowmun ayaa nabi ciise u imaanaya qad casamahum ullaahu ilaahay ou dhowray minhu dajaal shartiisa ou ka dhowray fayamsaxu waxau masaxayaa nagaciisa can wujuuhihim dadkaas wejiyadoodu ka masaxaya dadkii safray waay oo dajaal shartiisana ilaahay ka dhowray wayuxadihuhum wuxuu uga sheekeynayaa nabi ciise bidarajaatihim darajaadkooda fi ljannati jannada ay ku leeyihiin dhexdeeda fa baynamaa huwa kadalika waqti ou sidaa yahay id awxa allaahu tacaala ilaahay baa waxyoodi ilaa ciisa buu u waxyooday sala allahu calayhi wasalama inii qad akhrajtu cibaadan muxuu dhahayaa marka alle inii qad akhrajtu waxaan soo bixiyey cibaadan addoomo li aniga aan abuurayoon leeyahay laa yadaani awood liaxadin qof uunan ku lahayn biqitaalihim iyaga dagaalkooda qof dagaalkooda awoodaana uunan jirin ayb ee faxariz cibaadiyi addoomadeyda ku ilaali ila tuuri buurta ku ilaali halkaas marka isugu geey halkaas marka ha ku jiraan dhulka iyo adduunyada addoomo aan awood loo lahayn ayaan soo dirayaa buu yiri wayabcahu allahu tacaala ilaahay wuxuu soo bixinayaa yajuuja wamajuuja yajuuj iyo majuuj ayaa lasoo bixina wahum iyaguna min kulli xadabin meel walbo taag ayansiluuna kuwa ka degdegaya waanayb oo kuwo meel kastoo taaga orod iyo yacni iyagoo degdegayo ugaga soo degayo fayamuru awaa-iluhum kuwoodii hore ayaa waxay soo marayaan calaa buxayratin haro meel ay biyo ku jiri jireen calaa buxayrati dabariyata dabariye meesha la yiraa waraheeda meelaheeda ay biyaha ku jiraan dabariya buxayradeeda buxayra marka waxaa la yiraa meel yani biyo badan ay ku jiraan oo hara ah hara ah fayashrabuuna way cabayaan maa fiiha waxa dhexdeeda biyaha buxayradaasi waxa dhexdeeda ah oo biyo ah ayay cabayaan wayamuru aakhiruhum kooda dambe ayaa soo marayo fayaquuluuna waxay dhahayaan laqad kaana bi haadihi meeshan tan dhexdeeda waxaa ahaa maratan waqti mar maa un biyo ayaa meeshan ku jiri jiray say u tiro badan yihiin kuwii hore dhammaysanayo biyihii dhammaa kuwii dambe marka waxay leeyiin meeshan waa biyo ayaa ku jiri jireen bay dhahayeen wayuxsaru nabiyullaahi waa la sharayaa oo waa la hareereynayaa nabiyullaahi ciisa sala allahu calayh waali wasalam iyo wa asxaabuhu iyo asxaabtiisa waa la sharayaa macnaha waxaa laga wadaa meel meeshoodaasay ay ku xabisan yihiin meel ay uga baxayaan malaha isaga iyo dadkii raaca oo la joogay markaas yani muminiinta ah xataa yakuuna marka waa la sharayaa meel ay u dhaqaaqayaan malaha cunaqabateynoo kala saaran xataa yakuuna ra-su thawri dibiga madaxiisa intuu ka ahaado liaxadihim midkood khayran min mi-ati diinaarin boqol diinaar wax uga kheyr badan liaxadikum midkiin alyowma maanta boqol diinaar waa dahab waa aada u fara badan oo garaamaadkiisu ay ka badan yihiin wax aada u badan ay yihiin wax aada u badan markaas ay yihiin maanta marka boqol dinaar midkiin yacni sida ilaa laba kun oo garaam waa kasii badan yihiin nacam laba kiilo i ka badan oo dahab ah sida maanta ay idinkugu qiimo badan tahay iyagu maalinkaas labadaas kun waxay ka jecel yihiin dahabkaa faraha badan madax dibi ayb inay helaan yani sida noloshoodu u adag tahay iyo wax la-aanta ayb fayarqabu nabiyu ciisa sala allahu calayhi waalihi wasalama waasxaabuhu radia allahu canhum way damcayaan ilallaahi tacaala alla xaggiisa ayay damcayaan oo xagga allay u jeesanayaan ilaahay bay u tadarucayaan fayursilu llahu tacaala ilaahay wuxuu usoo dirayaa calayhim yajuuj yomajuuj annagafa shimbiro ayb fii riqaabihim luqumahooda fayusbixuuna waxay noqonayaan markaasi farsaa kuwo markaas yacnii la dilay oo ugaar la dilay oo kale ayay noqonayaan ka mowti nafsin waaxidatin hal naf dhimashadeed oo kale dhimanaya nimankii sidaa ahaa shimbiraa ilaahay kusoo diraya markaasay hal qof sidau u dhinto ayay kulligood u dhimanayaan uma yahbitu nabiyu markaa waa markay nabiyullaahi ciise ay alla baryaan kabacdi uma yahbiumarka qofka muminka waxaa laga qaadanayaa axaadiidtan shidooyinka iyo dhibaatooyinka inuu isaga sabro diintiisa intay ka baabi'i lahayd inuu dhibaatada isaga sabraa u fiican wax yar asal diintiisa asalkeeda ha noqdo towxiidka ama faracii diinta ha noqdo wax diintiisa kamida intay ka baabi'i lahayd inuu waxaa la rabaa dhibaatada isaga sabro isagaa caaqibo fiican yeela doono uma yahbitu nabiy ciisa waa degayaa nabi ciise sala allahu alayh waali wasalam iyo asxaabuhu radia allahu canhum ila al ardi bay u degayaan dhulkii falaa yajiduuna ma helayaan fil ardi dhulka korkiisa mawdica shibrin hal taako wax leeg ma helayaan ilaa mala-ahu waxaa buuxiyey zahmuhum qurunkooda iyo wanatnuhum natnuhum yani baktigooda iyo wasaqdoodii ayaa dadkaas buuxiyey yani yajuuj iyo majuuj baktigoodii iyo wasaqdoodii ayaa meel walba taallo meel taakag lamida dhulka oo banaan ma jirto agee lagu soconaa marka fayargabu nabiy llaahi ciisa sala allahu calayhi wasalama waasxaabuhu radia allahu canhum ila allahi tacaala ilaahay bay markaa baryayaan oo ilaahay xaggiisa ayay gacmaha u taaganayaan ay damcayaan fa llahu tacaala ilaahay wuxuu soo dirayaa dayran shimbiro ka acnaaqi lbukti geeli luqumihiisa oo kale leh ayuu soo dirayaa geel cajameedka ama geela luqumihiisa sida ay u dherdheer yihiin shimbiro sidaasoo oo kale leh ayuu soo dirayaa waa ilaahay subxaanahu watacaala naqafka marka waxaa weyaan meeshaas waxyar aan ku noqono meeshaas fayursil llahu tacaala calayhim nnaqafa fii riqaabihim yajuuj iyo majuuj wuxuu alla usoo dirayaa tixri w shimbiraan meeshaas dhane tixri ayuu usoo dirayaa fii riqaabihim luqumahooda marka uu ugu soo dirayaa oo waa dhigayaa marka intuu galo ayay ugu dhimanayaan marka isaga fa yusbixuuna waxay noqonayaan marka ay ahaanayaan farsaa kuwa yacni markaasi la ugaarsaday oo kale ayb ka mowti nafsin waaxidatin hal naf dhimashadeed oo kale dhimanayaan uma yahbitu nabiy llaahi ciisa sala allahu alayh wali wasalam waasxaabuhu radia allahu canhum ila alardi dhulka ayay usoo degayaan falaa yajiduuna fi lardi dhulka korkiisa ka heli maayaan mowdica shibrin taako wax la-eg ilaa mala-ahu waxaa buuxinaya markaasi zahamuhum ayaa buuxinayo wasaqdoodii ayaa markaas buuxinaysa iyo wanatnuhum urkooda fayarqabu nabiy llaahi ciisa sala allahu calayhi waali wasalam iyo asxaabuhu radia allahu canhum waxay damcayaan ay baryayaan ilallaahi tacaala alle fayursilu llahu tacaala alle wuxuu soo dirayaa dayran shimbir shimbiro ayuu soo dirayaa ka acnaaqi lbukti geela luqumihiisa oo kale le luquntiisa fa taxmiluhum way qaadaysaa markaasi fatadraxuhum way tuuraysaa xayu meelsha allahu alla uu doono ayay ku tuuraysaa shimbire marka waxaa lasoo dirayaa luqumaha geela oo kale leh oo ilaahay abuuray subxaanahu watacaala markaasay qaadayaan bakhtigoodii markaasay waxay ku tuurayaan meel ilaahay doonay uma yursil llahu casa wajala ilaahay wuxuu soo dirayaa madaran roob laa yakunnu <clears throat> minhu owsan ousan roobkaasoo laa yakunnu minhu laa yukinuna waa la dabdiya laa yakununa waa la dabdiya ayb laa yakunu minhu ounan markaasi asturaynin isaga xaggiisa beytu madarin walaa wabarin guri dhoob ka samaysan iyo guri ka samaysan dhogor yani maqaar ka samaysan midna uusan yacnii qarinayn <clears throat> oon loogaga onkoro karin muxuu kuu dhigay ayb labada macno isku halle laa yukinu haddii la yiraahdo laa yukinu minhu beytu madarin guri dhoobo ka samaysan walaa wabarin iyo mid ka samaysan dhogor midna ounan roobkaasi celinaynin fayaqsilu larda dhulkiibuu dhaqayaa xataa yatrukahaa intuu kaga tago kazalaqati miraayad cad oo kale qulkiiba u dhaqayaa ilaa uu kaga tago ka zalaqati miraayad oo kale yani sida u nadiifinayo uma yuqaalu lilardi dhulkiibaa waxaa la dhahayaa ambitii dhali hamarataki mirahaagii soo dhali waruddii celi barakataki barakadaadiina soo noq soo celi fa yowma-idin maalinkaasi taakulu lcisaabatu jamaacadii ayaa cunayso min arumaanati geedka rumaanka la yaraa mirihiisay ka cunaan waxyar ah, waay rumaanku waa xabadda rumaanka ah ayaa dad dhan ku filnaanayso wayastadiluuna way harsanayaan biqixfihaa ayay harsanayaan ayb geedka rumaanka qobkiisa ayay harsanayaan dadkii yani siduu ilaahay u barakeynayo dhulkii ayb waayahay geedka marka rumaanka salkiisa meesha salka oo ku fadhiya laantaa yartaa ayaa dad badan ay harsanayaan siduu ilaahay u barakeynaya wayubaaraku waa la barakeynayaa fi risli candhadiina dadka waa loo barakeynayaa xoolihii ayb taana marka waa loo barakeynayaa caanihii baa dadkii loo barakeynayaa xataa ina aliqxata ilaa iyo halmar maalista min al ibili geela la maala halmar la takfii ay ku filnaanayso alfi'aama shucuub min annaasi dadka ka mida hal mar maalista geela la maalo shacab oo dhan ayuu ku filnaana shacbaad u tira badan ayb jamaacaad fara badan walliqxata halmarmaalista oo min albaqari lo-da ahna saca la maala hal marna la takfil qabiilata qabiilo ay ku filnaanaysa min annaasi dadka kamid a hal qabiilo dhan hal saca ku filnaanaya canihiisa walliqxata min alghanami halmarmaalista ariga la maalana la takfil fakhida laf ayay ku filnaanaysaa min annaasi dadka kamid ah yani qabiil ma aha waa lafta ka hooseyso hal ari hal neef oo ari oo la maalaa ku filnaanayo markaas maalinkaas culimmada marka waxay yidhahdeen sababta waxay tahay cuntada iyo waxyaabaha cabitaanka iyo xoolaha waxa barakada ka yareeya waa dunuubta markaas dunuub ma jirto oo dadkii marka dad ilaahay hortiisa u jeedo ayb maadaama dunuubtii la waayey ilaahay wax kasta waa barakeyna xoolihii laftirkooda xadiidta waxay sheegayeen libaaxa iyo geela inay is agdaaqayaan dhurwaagii iyo arigii waa is ag daaqayaan ma isku xadgudbayaan cadaawadda iyo colka iyo abaarta waxa keena dunuubta ayb xataa <clears throat> xayawaankii cadowga isku ahaa jira cadaawada waa iloobaa markaas hadday dadku fiican yihiin fa baynamaa xillihum iyagu kadalika sidaadaas ay ku sugan yihiin id bacatha allaahu tacaala ilaahay wuxuu soo diray riixan dabayl dayibatan macaan oo wanaagsan fata'khuduhum <clears throat> way qabanaysaa taxta aabaadihim kilkilahooda hoostooda ayay gelaysaa ka qabanaysaa fataqbidu waxay qaadaysaa ruuxa kulli muminin mumin kastaa ruuxdiisa iyo wa kulli muslimin muslim kastaa ruuxdiisa ayay qaadaysaa wayabqaa waxaa baaqi noqonaya shiraaru nnaasi dadka kuwa ugu sharta badan ayaa dhulkii ku baaqi noqonaya markaas yatahaarajuuna way iskorkorayaan fiiha dhulki korkiisa isku korkorayaan tahaaruj alxumuri dameeraha iskorkorkooda oo kale dameeruhu hadda waxooda waxaa weeyaan xaajadooda banaankaasay ku dhamaystaan oo jidadka iyo yani banaanada iyo iyagu xayawaan waayo jidadka isku fuulfuulaan dad marka waxaa imaanaya shar badan oo jidadka isku fuulfuulaya waqtigaas waa markay muminiintii nabiyullaahi ciisa iyo muminiintii la joogta ay lacdaan <clears throat> fa calayhim kuwaas korkooda taquumu saacatu saacadda qiyaamaha ay ku dhacaysa dadkaas sidaas u xun oo u sharta badan rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey qowluhu uu yidhi khallatan bayna ashaami walciraaq ay dariiqan jid waaye baynahumaa labadooda u dhexeeya ayuu kasoo baxaa dajaal wa qowluhu uu yihi caafa bilcayni weeyaan cayntii almuhmalati la dhibic tiray wathaai almuhallatati iyo thadii la saddex dhibiceeyey waalcayfu ashaddu lfasaadi waa fasaadkan ugu daran ayb wdura ayb bidami daali daalka oo la godo waa almucjamati la hal dhibiceeyey la dhibiceeyey wa huwa acaali l waay kuruska korkiisa wa huwa jamcu durwatin ama dirwatin labadaba waa la dhihi karaa jamceeda waay <clears throat> bidami daali wakasrihaa daalka oo la godo durwa layraa wakasrihaa oo la hoos dhigo dirwa layraa walyacaasiibuna dukuuru naxli shinida labkeeda waay midka dhadiga maa waa labka wa jizlataynina ay qidcatayni laba gabal waalqaraduna alhadaf weeyaan hadafka alladii kaas oo yurmaa ileyhi xaggiisa loo tuuraayo binnushaabi ayb kuwa wax tuuranaya ay ku tuuraan ay yarmiihi ramyatan ayuu tuurayaa ka ramyi nushaabi dadka wax tuurtaa ay leebabka tuura ay tuuraan ilal hadafi ay ku tuuraan wlmahruudatuna bidaali lmuhmalati daal la dhibictiray wlmucjamati ayb biddaali almuhmalati walmucjamatina waa la akriyey mahruuda layraa oo daal la akriya wahiya thawbu lmasbuuqu waa marada la rinjiyeeyey la midabeeyey laba go-o markaa sidqi iyo la mariyey qowluhu laa yadaani ay laa daaqata wa wanaqafuna wazalaqatuna bifatxi zaayi zaayida oo la kordhigo wallaami iyo laamka wabilqaafi qaafna la zalaqa waruwiya azulfatuna waa la wariyay bidami zaayi wa iskaanin laami laamkoo la reebo wabilfaai i wahiya almir-aatu weeyaan waa miraayada dhulkii marka roobka hadduu ku doo miraayadu ka dhiga walcisaabatuna aljamaacatu wrisluna bikasri raa-i ra-do lahoos dhigo allabanu caanihi waliqxatuna allabuunu weyaan maalisti caanaha la maalo ayaa liqxa la yiraa caanaha hal mar la maalo ayaa liqxan wlfiaamuna bikasri lfaai waay wabacdaha hamzatun ayaa mamduudatun la taag aljamaacatu waay min annaasina duuna alqabiilati qabiilada mida ka hooseyso ka yar waay qofka marka layihaha qabiilkiis waa qabiil hebel laftee waaya laleeyahay faqid marka waa lafti wacan ribciyi bni xiraashin qaal indalaqtu maca abi mascuudin alansaariyi ayaan la tegay abuu mascuudin alansaari ilaa xudeyfata bni lyamaan radia allaahu canhu ayaa la aaday faqaala lahu abuu mascuudin waxa uu ku yidhi xadidnii ii sheeg maa samicta min rasuuli rasuulillahi sal ly salam waxaad nebiga ka maqashay fi dajaalina ku saabsan qaala waxa uu yidhi ina dajaala dajaal yakhruju wou soo baxayaa wa ina macahu maa-an wa naaran iyadoo ay la socdaan biyo iyo dab ayuu wataa fa ama aladii midka yaraahu nnaasu dadka ay u arkayaan maaan biyo inuu yahay fa naarun dab waay xaqiiqa ahaan naarta oo tuxriqu wax gubayso wa ama aladii midka yaraahu nnaasu dadka ay u arkayaan naaran dabna famaa un biyo waa baaridun qabow cadbun macaan qofkii dajaal marka waxau wataayo nabigu leeyahay sala allahu calayh waali wasalam biyo iyo dab kanna wuxuu leeyahay qofkii iraacansiina biyaha qofkii aniga i diidana naartaana u taallo markaa nabigu wuxuu leeyahay xaqiiqadu waxay tahay naartiisu waa biyo qabow biyihiisuna waa naar kulul markaa isku dooranin biyihiisa aadin marka qofka dhaldhalaalka adduunyada inuu sira ma aha xaqiiqda diinta inuu ku taagnaado mar walbaa ayb faman adrakahu qofkii soo gaara minkum xaal ou idinka idinka mid yahay qofkaasi falyaqac ha ku dhaco ha isku tuuro fii ladii midka yaraahu oo u arkaya naaran dabka fa inahu maa-un cadbun weeyaan biyo macaan dayibun aada u wanaagsan faqaala abuu mascuud abuu mascuudna waxa uu yihi wa ana qad samictuhu ana nebigan ka maqlay sidaas waan maqlay xadiidkan muttafaqun calayhi wacan cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal ly salam yakhruju dajaalu dajaal waa soo baxayaa fii ummatii ummadeyda dhexdeeda ayuu kusoo baxayaa fayamkuthu arbaciina afartan ayuu nagaanayaa laa adrii ma ogi arbaciina yowman afartan maalmood ow arbaciina shahran ama afartan bilood ow arbaciina caaman ama afartan sano ayb afartan maalmood inay aheedaan riwaayadii hore laakiin ay sheegta xadiidkii nawaas ibni samcaan fayabcahu allahu casa wajala ilaahay wuxuu dirayaa uu soo bixinayaa ciisa bna maryama sala allahu calayhi wasalama fayadlubuhu waa raadinayaa nabi ciise fayuhlikuhu waa halaagayaa waa dilayaa uma yamkuhu nnaasu dadka waa nagaanayaan sabca siniina toddoba sano ayay dajaal gadaashiis dadka nagaanayaan laysa bayna tnayni laba dhexdooda aynan ahayn cadaawatun wax cadaawad iyadoo laba qof aysa cadaawad ka dhexaynin col yani uma yursilu llahu casa wajal ilaahay wuxuu dirayaa riixan dabayl baaridatan qabow min qibali shaami shaam xaggeedu kasoo dira falaa yabqaa calaa wajhi lardi dhulka korkiisa ku hari maayo axadun qof fii qalbihi qalbigiisu mithqaalu daratin ay tahay dhuuri caso wax la egoo min khayrin khayra aw iimaanin ama iimaan ah ilaa qabadathu ruuxdaasi waa oofsanaysa waa qaadaysa waa u dilaysaa xataa low ana axadakum midkiin dakhala ou galo fii kabidi jabalin buur caloosheed haddii uu galo ama buur beerkeed hadduu dhex galo dhexda u galo la dakhalathu calayhi dabeeshaas usoo gelaysaa xataa taqbidahu intay ka disho iimaan yar qofkeele meeshau rabaha ku jira usoo gelay fa yabqaa shiraaru nnaasi dadka kuwii ugu sharta badnaa ayaa harayo ayb fii khifati tayri shimbirka fudaydkiisa iyagoo yani ah wa axlaami sibaaci dugaagii cuquusheeda dad leh yani dad waxaa isku soo haraya sida shimbirka u fudud yani ficilkooda waa fudud yahay sida shimbirka u fudud yahay oo kale shimbirku marka halkan aduu ka duulo horow maanta dhan ka duulduulayayb caqligoodana caqli dugaag waayo dad isdilaya waay oo aan caqli kale lahayn macnaha marka xadiidku musanifku wuxuu yihi muslim saxiix muslimka sharaxiisa imaamu nawowi wuxuu ku yiri qaala alculamaau culimada waxay dhaheen macnaahu yakuunu fii surcatihim ila shuruuri degdega ay sharta u degdegayaan wa qadaa'i shahawaati waalfasaad shahwadooda inay gutaan iyo inay wax halleeyaan oy wax kharibaan degdega ay u degdegayaan ka dayaraani dayri shimbirka duulistiisoo kalea shimbir halkaan hadduu ka kaco ilaa iyo xaafadaas kale muxuu ku tegaa waxyaruu ku tegaa dadkaas marka sharta iyo shahwadooda ay gutaan iyo fasaadka shimbir duulistiisay kala mid yihiin wa fil cudwaani xagga collaytanka iyo wadulmi bacdihim bacdan say isu dulminayaan iyo isu dilayaano maalka iskaga dhacayaano xadgudubka xaggiisana fii akhlaaqi sibaaci alcaadiyati dugaag oo kale dugaagga xadgudubka wuxuu reebaya dad noocaasa ah harayuu leeyahy nabigu sal allahu alayh ali wasalam laa yacrifuuna ma garanayaan macruufan wax macruufa ma yaqaanaan laa yacrifuuna ma aqoonsanayaan macruufan macruuf ma garanayaan walaa yunkiruuna munkaran munkarna ma inkirayaan fayatamahalu lahum shaydaanu shaydaankii ayaa isu soo ekaysiinayo fayaquulu wuxuu dhahayaa marka shaydaankiibaa isaga marka isaga soo dhigaya dad fayaquulu wuxuu dhahayaa alaa tastajiibuun war miyaydnan ajiibaynin miyaydnan iyeelaynin fayaquuluuna waxay dhahayaan famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa shaydaankiibaa dad isaga soo dhigaa markaasuu le war miyaydan aniga imaqleyn fayaquuluuna waxay dhahayaan famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa fayamuruhum wuxuu amrayaa bicibaadati alawthaan sanam in la caabudo shaydaanku waxa uu ugu jecel yahay awthaantii iyo asnaamtii cibaadadoodii ayuu amrayaa wahum fii dalika iyagoo sidaadaas ah ayb daarun iyagoo sidaadaas ah wahum iyaga oo fii dalika xaaladaas ku jiro daarun risquhum risqigoodu mid dararaya risqiga waa u socdaa waa u dararaya xasanun cayshuhum noloshooduna miday wanaagsan tahay yani nolol wanaagsan barwaaqay haystaan bani aadamku marka barwaaqo le inuu fiiriya ma aha dadka noocaana hadda shaydaanka sidaas u amray oo cibaad cibaadatul awthaan ou amray risqigooda waa u socdaa noloshooduna waa isugu dhacsantahay marka dadka sharta iyo yani raadiyo uun noloshu inay iskugu dhacdo adduunyada oo aan dan ka gelin cibaadada ilaahay ma fiicno qofku waxaa la rabaa inuu yidhaahdo cibaadadiisa u suuban nolol fiicanna inuu helo waa fiican tahay uma yunfaku fi suuri ayaa la afuufaya buunkii ayaa la yeerinaya falaa yasmacuhu axadun qofna ma maqlo ilaa asqaa ayb qof ma maqlo ilaa asqaa waa dheg raaricinaya ayb ilaa asqaabuu dhag raaricinayaa liitan soo luquntiisa kor u qaadaya wa rafaca liitan ilaa asqaa uu dhag raaricinayaa liitan yacni luquntiisa korkeeda dhinaceeda wa rafaca wuu koryeelayaa liitan luqunta dhinaceeda kale yani qofka markau rabo inuu wax dhegeysto sidaanu dhahaa sooma saasuu dhahaya ayb qoortiisuu leexinaya dhegtaanuu kor u qaadaya markuu dhegtaan kor u qaada kan ayaa kor noqonaya qeybtan haddana sidaan buu dhahayaa takalaa kor noqonaysa ayb alliitu waxaa weeyaan safxat lcunuq luqunta dhinaceeda qoortaada dhinaceeda ilaa asqaa wuu foorarinayaa waa raarcinayaa liitan luqunta dhinaceeda rafaca liitan midda kalena korba u qaadaya wa walu man qofkan ugu horeeya yasmacuhu maqlaayo rajulu nin weeyaan buunka yaluudu habaysanayo xawda ibilihi geeliisa darkiisa nin geeliisa darkiisa hagaajisanaayo ayaa ugu horeeya fa yascaqu waa dhacaya oo suuxaya wayascaqu nnaasu dadkiina way dhacayaan suma yursilu llahu ilaahay wuxuu soo dirayaa ow qaala yunzilu llahu alle wuxuu soo dejinayaa madaran roob kaannahu aadba moodaysid adallu tixtix roobka tixtix adal layiraa aw idilu ama hoosba aad moodeysid <clears throat> fatambutu minhu waxaa ka dhalanaya roobkaa markuu do-a ibsaadu nnaasi dadkii dhintay jirkoodii ayaa futfutfut soo dhahay soo dhalanaya uma yunfaqu fiihi ukhraa mar labaad ayaa haddana lagu celinayaa buunkii fa idaa hum waabi iyagoo dadkii qiyaamun kuwa taagtaaganba ay yihiin yanduruuna ay fiirinayaan ama ay sugayaanba uma yuqaalu waxaa la dhahayaa yaa ayuha nnaasu dadoow halumma ilaa rabbikum rabbigii in ukaalaya ayb waqifuuhum soo joojiyo soo istaajiyo inahum iyagu mas-uuluuna kuwa la su-aalayo adduunyada waxay kusoo sameeyeen kuwa la weydiinayo uma yuqaalu waxaa la dhahaa yaa akhrijuu bixiya bacha naari dadkii naarta loo diraayo bixiya ayaa la dhahaya weli nebi aadan baa su-aashan la dhahaya sida xadiidka qaar ay caddeeyeen goosinkii ama dadkii qeybtii naarta loo bixinayo bixi ayaa la leeyahay fa waxaa la dhahayaa min kam imisaan ka bixinaa dadkan fa yuqaalu waxaa la dhahayaa min kulli alfin kun kastaa tisca miatin wa tiscatan wa tisciina kun kasta sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ka saara naarta u dira ayaalaleeyahay kunkii qofood sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naarta loo dira hal keliya markaas badbaadaynaa ayb cabsi badan tahay fadalika kaagaasi yowmu maalin weeyaan yajcalu lwildaana ilmaha dhallaanka ee yaryar waa maalinka ka dhigaayo shiiban kuwa ciraystay cunug yar meeshuu ka ciraystay shidada jirta waa dareemeynaa wadaalika kaagaasina yowma yukshafu waa maalinka wadaalika kaagaasina wuxuu dhacayaa yowma maalin yukshafu la faydi doono can saaqin la faydi doono laba macnaa lagu macnaya can saaqin ayb sifo ilaahay uu leeyahay inay tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala yacni wuxuu feydayaa markaa inay tahay shanshadii naam isaga shanshadiis annaga ma naqaano ilaahay isagaa yaqaan kayfiyadeeda iyo qaabkeeda waxaan sheegi karna maaha dadka toodana ma shabahdo umana eka laysa ka midlihi shay-un huwa samiicu lbasiir xadiid baana kusoo arooray macnahaasoo ilaahay inuu marka cansaaqihi uu faydayo abuu saciidin alkhudri uu warinayo ayaa jira oo intuu suuradaas ugu yimaado ay markaa muminiintu garanayo waxaa kaloo lagu fasiray yowma yugshafu maalinta la faydi doono waa cansaaqin shiddo iyo dhib dhib ayaa daaha laga rogi doonaa oo la feydayaa ayb marka taasna waa lagu fasiray <clears throat> aayaddanna mid maaha aayaatu sifaat maxaa yeele can saaqin waa la nakireeyey cidna looma idaafeynin alla xaggiisa looma idaafaynin marka aayaddan haddii laysku khilaafo aayaatu sifaadaa laysku khilaafay mala dhihi karo maxaa yeele can saaqillaahi lama dhihin can saaqihina lama dhihin can saaqin unbis baa layiri <clears throat> laakiin xadiidka abuu saciid cid isku khilaaftay mana isaga ayb rawaahu muslimun muslim baa wariyey alliitu safxatu lcunuqi waa luqunta dhinaceeda wa macnaahu yadacu safxata cunuqihi ayuu dhigayaa luquntiisa dhinaceeda ayuu hoos foorarina asqaada saas wayarfacu safxatahu luqraa midda kalena kor buu u qaadayaa marka waxuu ku tusayaa meeshaan shidada iyo waxaa jiro kun kastaa sagaal boqol iyo sagaashan sagaal ha laga bixiyo asxaabtu waa cabsadeen marka markaasuu nabigu wuxuu yihi yajuuj iyo majuuja kamida buu yii dadka oo aada u tiro badan idinku waxaad noqonaysaan buu tilmaamay marka dibi madow oo hal tinoo cad ay ku taalo ayaad iyaga ka dhex noqonaysaan marka yajuuj iyo majuujbu bani aadam waay iyagaa marka ugu badan wax naarta galayo tirada marka waxa buuxinaya kuwaas ayb ilaahan ka magangalna naars wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam leysa min beladin beled ma jiro ilaa sayada-uhu wou ku joogsan doonaa addajaalu dajaal waa ku istaagi doonaa yani meel walba waa tegaa dajaal ilaa makata walmadiinata maka iyo madiina ma ahane ma geli kara labadaas meel diinta marka waxaa dareemay maka iyo madiina unbay isugu soo aruureen hadhow bal nabiga sal ll slam wuxuu yidhi maka iyo madiine ayaa iimaanku ama madiine ayaa iimaanku isugu soo ururaya maka iyo madiina iimaanku isugu soo ururaya sida abeesada ay godkeeda ugu soo aruurto kamaa taarizu lxayatu fii juxriha ayb marka waxaa dareemaya marka diinta mar walba ilaahay meeshaasa asal oo uga dhigay iyadayna ku dambeynay mar walba marka ninkii yiraahda marka makiyo madiino anigu ku xirnaan maayo wax iga galayna ma leh ama yacni makiyo madiine fasaad un mar walba ka ictiqaadiyo sax maaha markay dadku fasaadayaan makiyo madiina waa fiican yihin aakhir zamanka makiyo madiina dajaal ma istaagi kara labadaas meelood oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka ilaaliyay laakiin dadka munaafiqiinta ee ku dhex nool waa kasoo baxayaan waa kasoo qaxayaan isay kasoo baxayaan ayb markaasay dajaal u imaanayaan muminiintii dhabta ahaydna ilaahay waa ku celila meesha dadka jooga meeshaas ayb marka qibladeennuna waa meeshaas diinteennuna aas-aas waxay uga soo bilaabantay mako madiinana nebiga waa kii ku dhintay oo diinta ka wadi jiro masaajidkiisii ka aas-aasay oo khayrkan aan haysano dhan meesha aas-aaska iyo uducda u ah weeyaan iyadana meelahaas marka qofku ilaahay subxaana watacaala raxmadiisa iyo naxariistiisa ayuu meelahaas dhigay waana dhul ilaahay barakeeyey ayb dadka marka haddii laga celiyo meeshaasa ugu shar badan adduunka la yiraahdo waa khatar walaysa naqbun ayb walaysa naqbun god ma ahanin min anqaabihaa godadkeeda ka mida ilaa calayhi lmalaa-ikatu malaa-iga ayaa ah saafiina marka kuwa xaal yihiin kuwa safan malaa-igtaasi kuwa safay garbahooda iyo taxrusuhumaa way ilaalinayaan labadaa magaalo makiin madiina fayanzilu bisabakati ayuu degayaa dajaal marka meesha gawaanka ah ama bacaadka ah buu degayaa meel aan waxba ka dhalanin cusbooley ah ayuu degayaa oo u dhow fatarjufu lmadiinatu madiina markaa waa ruxmaysaa waa gilgilanaysaa halaatha rajafaatin saddex gilgilasho ayay gariireysaa yukriju llahu ilaahay uu bixinayaa minhaa madiine xaggeeda kula kaafirin gaal kasta iyo munaafiqin ayuu ka bixinayaa rawaahu muslim xaggiisa loo saaraya marka ilaa ahl uma aha madiinihi wacanhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaala yatbacu dajaala dajaal waxaa raacaya min yahuudi asbahaan asbahaan yahuudoodii xaal uu ka mid yahay sabcuuna alfan toddobaatan kun calayhim korkoodu iyadoo ay tahay addayaalisatu go-yaalkoodii yani toddobaatan kun oo culummadii yuhuudda ah ayaa dajaal raacayaan oo asbahaan degan asbahaan hadda iiraanay ka mid tahay waa gobol weyn oo iiraan ka mida ah, iiraan yahuudduna waa degan tahay dhulkaas iiraan yahuud badan baa degan yahuuddaas asbahaan marka yahuudaa degan yahuuddaas asbahaan degan toddobaatan kun oo culummadoodaa raacayaan dadkooda maxaa umalaynaya marka day culimmadiina saas u raaceen dadkiina ka daranba calayhim dayaalisatu waxaa weeyaan go-yaalkii cadcadaa iyo dharkii culimmadooda lagu yaqaanay bay wataan rawaahu muslimun marka yahuuddu iyaga acwaan u ah u gargaara dajaal mar walba ayb wa can ummi shariikin radia allahu canha anahaa samicat innabiya sala allahu alayh waali wasalam yaquulu nabigu dhahayay maqashay layanfiranna annaasu dadka way u cararayaan oo way cararayaan oo cararayaan oo cararayaan min addajaali bay ka cararayaan fi jibaali buuraha ayay ugu cararayaan rawahu muslim dadkii dajaal ay ka carari doonaan iyounan idin arkin iyounan idin haleelin buurahay gelayaan markaa rawaahu muslim wacan cimraana bni lxusayn wacan cimraana bni xusayn radia allahu canhuma qaal samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay maa bayna khalqi aadama aadam abuuristiisii ilaa qiyaami saacati ilaa qiyaamaha ou ka dhaco inta u dhaxaysaa ma jirto amrun arin akbaru akbara ka weynin badan min adajaali arin dajaal ka weynin badan ma jiro inta u dhaxaysaa wax dajaal ka weynin badan malaha laha maa beyna khalqi aadama aadam abuuristiisa ilaa qiyaami saacati ilaa saacadda ay ka dhacday inta ka dhaxleh amrun arin ma jiro arinka oo akbaru min adajaali dajaal ka weynin badan rawaahu muslimun muslim baa wariyey <clears throat> markaa dajaal shani ka daran ma leh wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala waxau yihi yakhruju dajaalu dajaal ayaa soo baxay fayatawajahu waxaa usoo jihaysanayay qibalahu isaga dhinaciisa rajulun nin min almuminiina muminiinta ka mid a ah. fayatalaqaahu almasaalixu fayatalaqaahu waxaa la kulmaaya ninkaasi almasaalixu kuwa dajaal kasoo horeeyo oo jaasuusyada u ah ayaa kasoo horbaxaya masaalixu dajaali dajaal isaga ka hor ciidankiisii fayaquuluuna lahu waxay ku dhahayaan ilaa ayna tacmidu xaggeed rabtaa ood u qasdaysaa fayaquulu wuxuu dhahayaa acmidu ilaa haadaa midkan ayaan rabaa alladii kharaja soo baxay ninkan soo baxay baan u qasdayaa u socdaa fayaquuluuna lahu waxay ku dhahayaan awamaa tu'minu birabbina annaga rabbigeen waayee rabbigeen miyaadan rumaynaynin fayaquulu wuxuu dhahayaa maa birabbinaa khafaa-un maa birabbinaa annaga rabbigeen khafaa-un qarsoonaan kuma sugna rabbigeen rabbigeen mid la fahmaayo mid qarsoonaan ay ku jirta ma aha fayaquuluuna waxay dhahayaan uqtuluuhu dila fayaquulu bacduhum qaarkood waxay dhahayaan libacdin qaarka kale alaysa qad nahaakum rabbukum rabbigiin miyuunan idinka reebin an taqtuluu axadan qof inaad dishaan duunahu isaga la-aantii rabbiga dajaalay ka wadaan marka warsow rabbigiin idinkama celinin qof inaad dishaan isagoon ogeyn isaga la-aantiisa yani fayandaliquuna bihi ninkiibay la tagaayaan ila dajaali dajaal bay la tagaayaan faidaa ra'aahu lmu'minu ninkii muminka ahaa dajaal markuu arko qaala wuxuu dhahayaa yaa ayuha nnaas dadow haadaa kani addajaalu dajaal waay aladii dakara rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam dajaalkii nabiga sheegay fayamuru dajaalu dajaal wuu amrayaa bihi ninkaasi fayushabaxu ayb fayushabaxu calool calool ayaa loo dhigayaa calooshiisaa loo seexinaya ayb yumaddu calaa batnihi calooshaa dhulka loo dhigayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa khuduuhu qaada washujuuhu ayb fayaquulu wuxuu dhahayaa khuduuhu qaada ayb washujuuhu ayb daqra fayuusacu dahruhu dhabarkiisi ayaa la waasicinayaa wa badnuhu iyo calooshiisi ayaa lagu waasicinayaa darban garaacis baa lagu waasicinayaa yacnii dhabarkiisi iyo calooshiisi ayaa wax fidsan laga dhigayaa sida loo garaaca loo tumayo fayaquulu wuxuu dhahayaa markaa awamaa tuminu bi war miyaadan i rumaynayn aniga fayaquulu wuxuu dhahayaa anta almasiixu lkadaabu ayaa tahay masiixi been badanaha ah baa tahay fayu'maru bihi waa la amrayaa markaa fayuusharu waxaa lagu dilaacinayaa bilminshaari minshaar min fayusharu bilminshaari ayaa lagu dilaacinayaa min mafriqihi madaxiisa meeshu ka kala baxo laga bilaabo xataa yufraqa ilaa laga dilaaciyo bayna rijli <clears throat> ilaa la kala bixiyo beyna rijlayhi labadiisa lugood madaxa looga soo bilaaba minshaarta ilaa labada lugood labaa loo kala goyna marka labaa loo kala jaray ma aragtaa marka uma yamshi dajaalu dajaal waa soconayaa beyna alqidcatayn labadiisii gabalee ninka loo kala gooyay dhexdoodu ku soconayaa uma yaquulu lahu wuxuu dhahayaa qum istaag faystawi qaa'iman ninkii waaba ekaanaya waa buuxsanayaa qaa'iman isagoo taagan uma yaquulu lahu wuxuu ku dhahayaa marka atu'minu bi haye may rumaynaysaan u dhahaya waa ujeedaa waxaan dhigay wacdaraha fayaquulu wuxuu dhahayaa masdadtu aniga ma aanan kororsanin fiika adiga shanigaaga ilaa basiiratan ogaal iyo aragti hor leh ayaan kaa kororsaday inaaba dajaal tahay haddaan si fiican u ogaaday dhaha inaad dajaal tahay uma yaquulu wuxuu dhahay yaa ayuha nnaasu dadow inahu laa yafcalu ma samayn kara bacdii aniga gadaashay biaxadin qof min annaasi dadkii ka mida qof aniga gadaashay cid dambe oo sidaanoo kale ku samayn kara ma jiraayo fayaakhuduhu dajaalu dajaal baa qabanaya ninkii liyadbaxahu si uu u gowraco fayajcalu llaahu ilaahay wuxuu ka yeelayaa maa bayna raqabatihi luquntiisa ilaa turquwatihi ilaa iyo kalxantiisa inta u dhaxayso nuxaasan bir ayuu ka yeelayaa bir bir maba qali karaba marka falaa yastatiicu ma awoodayo ilayhi ninkaa xaggiisa sabiilan wax jida ku awoodi maayo fayaakhudu biyadayhi labadiisii gacmood ayuu ku qabanayaa iyo rijlayhi labadiisii lugood fayaqdifu bihi waa ku tuuraya <clears throat> fayaxsabu nnaasu dadka waxay malaynayaan anamaa qadafahu waxa uu tuuray anamaa qadafahu inuu ku tuuray isagu ila naari naar un inuu xaggeeda u tuuray uu ku tuuray ayay moodayaan wainamaa ulqiya fi ljannati jannadii baana lagu riday ninkaas faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam haadakani acdamu nnaasi dadkan ugu weynin badan weeyaan shahaadatan xagga shahaadada cinda rabbi alcaalamiin waa nin ilaahay dartii ila u dhintay intaasoo imtixaanan ka soo baxay rawaahu muslimun warawa albukhaariyu bacdahu ba wariyey bimacnaahu ayuuna ku wariyey almasaalixu hum alkhufaraau waalaa'icu hum lkhufaraau waa dadka marka ciidanka iyo ballanta kula jira yan waalaa'icu iyo kuwa sirta usoo raadiyo oo isaga ka horeeya oo meelaha usoo xansado ayb sahanka u ah wabilahi towfiiq sal alla w slam calaa nabiyina mxamed wala ali shab